Thank you. kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiyo aad ka dhegaysataan mar kale kulanti wacno wanaagsan oo maalimo axada taariikhdu waxay ku beegan tahay saddexi labaatanka bisha waa afar iyo labaatanka bisha disembar sannadka laba kun labaatan iyo afar qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona siyaasiyiinta puntland oo siyaabo kala duwan uga hadlay go'aankii ay shalay isimada khaatumo gebi ahaanba uga baxeen maamulkaasi ciidanka ammaanka kenya oo xabsiga u taxaabay sargaal ka tirsan ciidamadooda oo looga shakisan yahay ka tirsanaashada al-shabaab koonfur galbeed oo sheegtay in ay tallaabo ka qaadi doonto shacabka maamulkaasi aanan soo sheegin dagaalyaanada ka tirsan al-shabaab qodobada kale aad barnaamij ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona israa'iil oo sheegtay in dagaalka khaso ka soconaya uu la mid yahay kii labaad ee dunida maraykanka oo sheegay inuu soo riday qaar ka mid a ah diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn ee kooxda xuutiyiinta iyo dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo ku dhawaaqday doorasho ka dhacda waddankaasi ka hor intaysan dhicin dibadbaxyo qorshaysan qodobadaas wixii kale nugu soo koro xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ee barnaamijkan ogaal ku dhegeysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ee soo saare halkan idinkala socodsiinaya cabdiraxmaan kaysa ee farsameynaya mar kaliya ogaal sageen ruux nagu af nahaystaas waxay daafuro tahay cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawodaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh wanaajiyo kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa shalay magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa kusoo gabagaboobay shir muddo laba maalin ah magaaladaasi uga soconayay isimada maamulka khaatumo iyagoona gebagabadii kulankooda ama shirkooda soo saaray go-aamo taariikhi ah oo ay gebi ahaanba uga baxayaan maamulka puntland iyagoona isku raacay in aan la xuli karin xildhibaanada maamulkaasi uu ku leeyahay puntland xilli ay puntland ay ku jirto doorashada baarlamaaniga ah ee soo xulista xildhibaanada madaxweynaha kumalgaarka meelgaarka ah c c khaatumo cabdulqaadir axmed owcaali firdhiye oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo go-aanka ay gaareen isimada maamulkaasi waxaana uu sidoo kale ka codsaday dhanka puntland in go-aankooda la tixgeliyo oo aysan jirin xubno ka socda khaatumo oo ku matali kara ee dhankaas iyo puntland waxaana sidoo kale uu ayiday uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in la tixgeliyo go-aanka odayaasha a c e c khaatumo ay ku doonayaan in ay ku noqdaan maamul madax bannaan maruu arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waxaan jeclahay inaan halkan ka jeediyo warbixin aan kaga warramayo xaaladda siyaasadeed ee deegaanka s s c khaatumo uu ku sugan yahay xaaladdaas oo la xidhiidha bayaankii taariikhiga ah ee maanta ay soo saareen isimada dhaqanka ee deegaanada s s c khaatumo kaasoo ku saabsanaa sida laga yeelayo ama xadidayo mowqifka ku aadan doorashooyinka loo madlan yahay ee maamulka dowladda puntland ugu horeyn isimada dhaqanka waxaan uga mahadnaqayaa dadaalkii dheeraa ee ay ku soo jireen muddadii halganka uu soconayey oo ay iyagu ahaayeen lafdhabarta koowaad iyo hormuudka sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa guddigii saddex iyo soddonka ahaa oo soo hogaamiyey deegaanada tan xilligii ugu adkaa waxaan sidoo kale mahad ballaaran u jeedinayaa shacabweynaha s c khaatoo meel ay joogaanba waxaan leeyahay guul kuwaara maanta ismada dhaqanka ee deegaanada s c khaatuma waxay soo saareen qaraar taariikhi ah oo ka warramaya sida laga yeelayo doorashooyinka loo madlan yahay ee puntland nuxurka go-aanka isimadu wuxuu ahaa in haba yaraatee ayan jiri doonin cid ka soo jeeda ama ka tirsan deegaanada ssc khaatumo oo ka qayb qaadan doonta doorashooyinkaa loo madlan yahay isla ahaantan ayan jiri doonin cid ku mateli doonta golayaasha dowladda puntland deegaanada ssc khaatumo qaraarkaas waxaa la sugayey muddo kadib shir u soconayay golaha isimada dhaqanka muddo laba maalmooda maamulkuna uu qayb ka ahaa furitaankii shirka iyo ka qaybgalkiisaba waxay isla qaateen go-aan loo dhan yahay isimada ssc khaatumo oo ka turjumaya in degaanadan ssc khaatumo ay weli ku taagan yihiin qaraarkii iyo go-aankii isimadu ay soo saareen taariikhdii lixdii februari ee labadii kun iyo saddex labaatanka qaraarkaas oo caddaynayay ama lagu sheegay in degaanadan s c khaatumo loo samayn doono maamul iyagoo ay iska leeyihiin islamar ahaantaana gacanta ku dhigi doona maamuli doona metelina doona deegaanada tan maamulkii la dhisay kadib shacabka iyo maamulka s c khaatumo iyo golaha sare ee dhaqanka waxay dhammaantood u guntadeen sidii degaanada looga sifayn lahaa maamulkii diidka ahaa iyo maleeshiyaadkii ka yimi hargeysa iyo burco iyo nawaaxigeeda ugu dambeyntiina waxaa lagu guuleystay halgankaas kii agost sanadka guushaa kadib muhiimadda ugu weyn ee hortaallay maamulka ssc khaatumo iyo shacab weynaha ssc khaatumo waxay ahayd sidii loo xaqiijin lahaa amniga iyo deganaanta iyo xasiloonada siyaasadeed ee degaanada tan gebi ahaanba maamulka puntland si aad ka warqabtaan waxaa la aasaasay sanaddu markii ahayd laba kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankii gobollada tan ama deegaanada tan ssc khaatumo waxay ahaayeen hormuudkii ama lafdhabarkii ka qayb qaatay dhisidii iyo egleelidii iyo dhaqaajidii maamulka dowladda puntland dowr weyn way ka soo qaateen kadib markii duruufihii ay isbeddeleen xag amni xag siyaasadeed iyo xag nololeedba saynu soo sheegnay go-aankii waxaa soo baxay sigis february lagu cadaynaya ama lagu qeexayay in deegaanada tan ay yeelan doonaan maamul iyaga gaar u ah maamulkaas waxa uu ka mas-uul yahay metelaadda gacankuhaynta iyo socodsiinta nolosha guud ahaan deegaanada khaatumo khaatumaya dadkeedaba iyada oo laga duulayo axdiga kumeel gaarhka ah ee u degsan maamulkan ss khaatumo kaasoo awood u siinaya golaha isimada dhaqanku inay iyagu go-aan ka gaadhaan duruufaha iyo arrimaha saamaynta ku yeelanaya jiritaanka maamulkan qodobkaas oo ku xusan axdiga kumeelgaarka ah qodobka afar iyo labaatanaad faqraddiisa labaad oo sheegaya si cad u qeexay doorka isimada iyadoo laga duulaya qodobkaas bay maanta isimadu waxay soo saareen go-aanka taariikhiga ah ee ku saabsanaa inayan jiri doonin cid deegaanada ku matali doonta doorashada iyo golayaasha dowladda puntland isla mar ahaantana ayan jiri doonin cid ku matali doonta guddiga khilaafaadka ee hadeerto ka shaqaynaya doorashooyinka loo madlan yahay ismadu waa ku ammaanan yihiin go-aanka wadajirka ay ku gaadheen waana go-aanka keliya ee ka turjumi karayay qaraarkii lixdii februari la gaadhay haddaba waa maxay baahida loo qabo in qaraarkani soo baxo qaraarkan inuu soo baxo waxaa loo qabay baahi weyn iyadoo oo la xeerinayo kow wada dhalashada ehelnimada iyo derisnimada dadka iyo dowladda puntland iyadoo la xeerinayo in doorashada puntland ay u dhacdo si habsamiya iyadoo la xeerinayo in maamulka s c khaatumo uu yahay maamul gaar u taagan oo hoos taga dowladda federaalk ah baa ismadu waxay qaateen go isaga ah cid kasta haddaba oo go-aanka kan si uun xidhiidh ama saamayn uu ugu leeyahay waxaan u sheegayaa in go-aankan uusan ahayn go-aan cid gaara haba yaraatee dhibaataynteeda iyo waxuu dhinkeeda ka turjumaya ama laga dhadhasan karayo dowladda puntland iyo shacabkeeda waxaan ugu baaqayaa inay xaq dhowraan go-aankan maanta isimadu ay gaadheen isla mar ahaantaana ayaan u qaadan inuu yahay go-aan dhantaalaya jiritaanka dhismaha iyo hannaanka geedisocodka doorashooyinka dowladda puntland shacab weynaha sc khaatuman waxaan ugu baaqayaa guud ahaanba inay tixgeliyaan oo xaq dhowraan go'aanka maanta ay qaateen oo ay ku talagalaan ama ay qorshaystaan in cid ka aadaa doorashooyinkaas ayaan jirin haddii ilha yidhaahdo waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo puntland dowlad iyo shacabba dowrkii lama ilaawaanka ahaa ee ay ka geysteen halgankii dheeraa ee degaanada tan muddada ka soconaya sanad ku dhowaadka ah isla markaana weli ay ku leeyihiin dowrkaas oo ah dowr lama ilaawaana oo taariikhiya ma ahayn dowr uu keenayey wadaagga maamulka oo keliya ee wuxuu ahaa dowr iyo kaalin ay buuxinayeen ama ay qaadanayeen taasoo ay keenaysay ama ay kaliftay ehelnimada dhalashada iyo wax lahaanshaha labada shacabba waxaan ugu baaqayaa labada maamul labada shacab iyo golayaasha dhaqanka ee isimada deegaanada puntland iyo s c inay ilaaliyaan wadajirka iyo iskaashiga mar kasta iyo meel kasta ka dhexeeya labada shacab iyo labada maamulba waxaan kaloo doonayaa inaan tibaaxo asalkaba marka la sameynayay maamulkan sababta loo sameeyey waxa ahayd keliya inuu yahay sida keliya ee lagu hayn karo ama lagu ilaalin karo ama lagu hanan karayo deegaanada ssc khaatumo kuwaasoo muddo dheer gacanta ugu jiray maleeshiyaad soomaali diid ah isla markaana lagu calaamadiyey inuu yahay degaan lagu muransan yahay maanta degaanka kan laguma muransanaa dadkii iska lahabaa u tashaday maamul ay leeyihiin baana gacanta ku haya dhowe iyo dheerana qodobka waa laga dhergsan yahay cid walbana waxaan ugu baaqayaa inay ixtiraamaan rabitaanka iyo matalaadda shacabka ssc khatum xidhiirka ka dhexayn karaya ama ka dhexeeya labada shacab iyo labada maamul ma aha wax ay bedeli karaan ama uu goyn karayo qaraar maalin la soo saaray ama go-aan meel lagu gaadhay waa xidhiidh soo jireen ah oo dhalasho ehelnimo iyo darisnimo ku salaysan oo aan sinaba marnaba dhaawac u gaarhi karaynin xidhiirhkaas waxaan ku baaqayaa xoojintiisa adkayntiisa iyo guud ahaanba in la sameeyo isku xidhnaan inta ka dooroon waxaan ku baaqayaa mar kale waan ku celinayaa shirweyne ay isugu yimaadaan waxgaradka dhaqanka iyo siyaasiyiinta shacabka maamulada ss khaatumo iyo dowladda puntland kaasoo lagaga arsan doono haddii ilaha yidhaahdo laguna qeexi doono iskaashiga ka dhexayn karaya labada maamul islamar ahaantaana lagu kala gurayo wixii ka dhexeeyey labada maamul ee walaalaha ah kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha ku-meelgaarka ah ee maamulka a c c khaatumo cabdulqaadir axmed ow cali oo ka warbixinayay go-aankii shalay ay qaateen odayaasha dhaqanka ee s c c khaatumo kuwaas oo sheegay inaysan gebi ahaanba aysan ku biiri doonin ama aysan e, ka tirsanaan doonin maamulka puntland haddaba go-aanka ismada ee a c c khaatumo waxa uu kusoo beegmayaa xili dhanka puntland laga heshiiyey khilaafkii doorasho sidoo kalena laysku afgartay in lasoo xulo xubnaha baarlamaanka si ay iyagana ay usoo doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xiga ee dowlad goboleedka puntland balse go-aankan kasoo baxay odayaasha dhaqanka ee dhanka s c khaatimo ayaa dood badani ay ka taagan tahay maadaama uu saameyn weyn uu ku yeelanayo doorashada puntland haddaba dhanka siyaasiyiinta puntland siyaabooyin kala duwan ayay arrintani uga hadleen iyagoona qaarkood soo dhaweeyay kuwo kalena sheegay in aysan habooneyn waqti xaadirkan in xubnihii ku matalayay acc qaatumo baarlamaanka puntland la waayo haddaba waryaheena garow inooga soo warmay ee siciid xasan faarax ayaa eegaya bal aragtida kala duwan ee siyaasiyiinta puntland ay arrintaani ay ka qabaan tan iyo markii ay soo saareen go-aanka rasmiga ah ee simada s s c khaatumo ee ku saabsan in aanay puntland qayb ka noqon doonin isla markaasina toddobiyo tobanka xildhibaan ee deegaanada s s c khaatimo puntland ku matela aan lasoo xuli doonin shanta sano ee soo socota ee deegaanada puntland xilli dhowaan la filayo in doorashada puntland ay ka dhacdo ayaa waxaa soo taraya siyaasiyiinta kala duwan ee qeybtooda ay xukuumadda puntland ka mid yihiin islamarkaasina ka hadlaya arinta toddobiyo tobanka xildhibaan ee deegaanada s s c iyo sidii markaasi puntland ay ka yeeli lahayd wasiirka wasaaradda qorsheynta puntland ayaa waxa uu soo jeediyey ilaa saddex qodob oo markaasi kaga hadlayo xaaladda deegaanada puntland iyo sidii toddobiyo tobanka xildhibaan laga yeeli lahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta maxamed siciid faroole ayaa yidhi waa saddex qodob mid uun inay qaadataa puntland inta xal laga gaadhayo arrinta doorashada iyo weliba toddobiyo tobanka xildhibaan in toddobiyo tobanka xildhibaan dib loo qaybsado oo dadka haatan masiirka deegaanada puntland aan waxba ku lahayn ee xildhibaanada aan markaasi ka lahayn ay qaataan oo loo qaybiyo in dastuurka la muraajaceeyo oo afartan iyo sagaalka xildhibaan ee puntland usoo hadhay doorashada lagu galo sidaasna lagu qabto doorashada puntland sideeda janaayo iyo in doorashooyinkii dimuqraadiyiinta puntland ee laga laga tanaasulay dib loogu naqdo isla markaasina ayada wax lagu soo dhiso oo dadka lagu soo doorto laguna soo galo doorashada waa saddexda qodob uu markaasi soo jeediyey maxamed siciid faroole sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin kale oo markaasi deegaanada puntland u dhashay oo iyaguna dhammaantood ka wada hadlay xaalada doorashada deegaanada puntland iyo toddobiyo tobanka xildhibaan guddoomiyaha xisbiga mustaqbal ee puntland maxamed ismaaciil siibad ayaa isaguna waxa uu taageeray go-aanka s c khaatumo gudoomiye siibad ayaa ku baaqay in siyaasiyiinta puntland ay ka waantoobaan in ay meel kaga dhacaan go-aanka masiiriga ee s c khaatumo oo ay gaadheen simada markaasi s c khaatumo waxa uu sheegay in siyaasiyiinta puntland ay markaasi ku ekaadaan in deegaanada s c khaatumo ay haatan yihiin maamul gaara oo markaasi iyagu tashanaya waxaa isisoo taraya welwelka faraha badan ee laga qabo sida laga yeelayo toddobiyo tobankaasi xildhibaan iyo sida doorashadu ay noqon doonto in lagu gelayo sagaal iyo afartanka xildhibaan iyo in kale weli xukuumadda puntland go-aan rasmi a ah kamaysan qaadan waryahan siciid xasan faarax oo inoo soo gudbinayay kala aragti duwanaashada siyaasiyiinta puntland ay ka qabaan go-aanka odayaasha dhaqanka ee khaatumo ayuu kaasi ahaa haddaba go-aankan isimada s c a khaatumo waxa uu kusoo beegmayaa sida aan horey u sheegnaba iyadoo lagu guda jiro doorashada baarlamaaniga ee dowlad goboleedka puntland haddaba saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa arrintani ay ku yeelan kartaa doorashada puntland ka soconeysa faysal axmed warsame ayaa falanqeynaya runtii wuxuu ahaa go-aan aan la filayn oo runtii deg ahaa una dhowaa xilli doorashadu ay ka dhiman tahay laba isbuuc runtiina iyagana waa loo garaabaya kuleto reer qaatwa naftooda duruufo adaga ku hareereysan ayagoo marka horeba ishaysad ku dhex jiray laba maamul oo qeybna ay somaliland ka tirsanaayeen qeybna ay ka tirsanaayeen puntland taasoo laftooda qeyb ka ahayd khilaafaadkoodii hore iyaga dhexdooda ahaa marka dad badan waxay u qaateen inay iyaga khilaafaadkooda ku xaliyeen laakiin runtii ah, halkanna waxa weeyaan waxay ku noqotay ama kaag maadaama doorashadu ay xilligeeda taagnayd oo ay ficnayd go-aankaas inu hore u dhaco haddana si kastoy tahay dee go-aankooda in lagu ixtiraamo oo odayaasha iyo dadkii go-aankaas qaatay iyada dantooda ay ka arkeen eh, sidaasaa loo arkaa mid aada u weyn eh, midka marka koowaad guddiga hadda doorashada waxaa ku jira laba xubnood oo kasoo jeeda gobolka sool eh, oo toddobada ah waxaa kaloo jira eh, xildhibaanada waxay ku lahaayeen toddobiyo toban waxaa jira guddoomi ku-xigeen baarlamaanka oo labaad waxaa jira madaxweyne ku-xigeen kolleyto wax badan bay isbedel badanay kusoo banaysaa doorashadii loo madlanaa waxaa kaloo aada muhiim u ah eh, tirada nambarka haraya waa afartan iyo sagaal ma waxaa lou geli doonaa afartan iyo sagaalka soo hartay eh, ma waxa ay noqon doontaa si kale waktina ma jiro haddii xataa dib loo fadhiisan lahaa ama dastuurka la bedeli lahaana dastuurka waxaa ku qoran lixdan iyo lix xildhibaan in lagu galo doorashada oy madaxweynaha doortaan runtiina waa xaajo adag marka laakiin anu si kasta waxaan isleeyahay mar walba waxaa muhiima ah doorashada inay dhacdo saan dadka waddanku cillo uga soo dhicin waxaan aaminsana doorashada in xilligeeda ku dhacayso saasaan isleeyahay insha allah runtii waxaa dhici karaa waxay noqonaysaa walaal dadkaas inaysan ahayn dad matalaad deegaankooda aan matalin midda labaadna waxaa weeyaan xukuumadda hadda joogtaa oo hadda gacanta ku haysa doorasho ayaa laga rabaa inay maareyso doorasho nabadgelyo ku dhacda oo madax bannaan oo ay dadka musharaxiinta ah kalena aysan dareemeyn inay eh, gacanbidixayn iyo eh, khalad dhacay eh, koleytana haddii waxa lasoo bixiy noqonaysa in suuq laga qorto taasna xoogaa munaasib ma aho haddii dadkii isimadii ama odayaashii reeraha ay kasoo jeedeen ayay go-aansan inaysan soo qorin dee qofkii imaada ayaa qoraya wey su-aashu waa arrin adag arrin adag faysal axmed warsamayo kaasi ahaa oo ka waramayay go-aanka odayaasha dhaqanka a c c sameynta uu ku yeelan karo doorashada puntland ee dhawaantan loo madalsan yahay iyadoona hadalheyn xoogani ay ka dhalatay go-aankii taariikhiga ahaa ee shalay magaalada laascaanood ay ku gaareen isimada maamulkaasi khaatumo gabi ahaana ay uga baxeen dowlad goboleedka puntland weli barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiya idinkaga imaanaya dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii gaarka ah oo aan maalmahanba ku eegeynay dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan sii dhammaanaya laba kun labaatan iyo saddex dhacay qeybta saddex qeybta shanaad ee barnaamijkaas kusoo dhawaada kulanti wanaagsandelkiin meel waliba o aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii shanaad barnaamij gaara oo aan ku eegeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun saddex iyo labaatan barnaamijkan waxaa si wada jira ah idinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirar nuur waxaanu ku bilownay kowdii agosto sanadkaasi dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan maamulka gobolka banaadir ayaa shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka sdedaad ee sanad dugseedka laba kun laba labaiyo labaatan laba kun saddex iyo labaatan oo ay u fadhiisteen in ka badan kow iyo soddon kun saddex boqol toddobaatan iyo laba arday oo ka kala socday toddobaatan iyo lix xarumood iyo kun shan boqol sagaashan iyo laba fasal oo dhammaantoodba ka mid ahaa dugsiyada gobolka banaadir maamulka gobolka ayaana sheegay imtixaankaas ay ku baaseen soddon kun sideed boqol soddon iyo toddoba arday waxaana dhacay shan boqol soddon iyo shan arday kuwaas oo u fadhiistay imtixaanka fasalka sdedaad ee sana dugseedka laba kun iyo labaiyo labaatan laba kun saddex iyo labaatanda maamulka gobolka banaadir ee shaaciyeen xilligaas saddexdii agosto wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed barre maxamuud ayaa waxa uu amray in shaqada laga joojiyo guddoomiyihii xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya khadiija aadan daahir go-aankan waxa uu yimid kadib markii la sheegay fadeexad xooggan inay hareysay xiriirka ciyaaraha fudud ee kubadda soomaaliya haweeneydan ayaa lagu eedeeyey in si qaraabanimo ah ay ku soo xoshay nasre abuukar taas oo tartanka jaamacada adduunka uga qayb gashay soomaaliya tartankaas oo ka dhacayay magaalo ku taala gudaha dalka shiinaha ayaa la arkay muuqaal baahay haweenaydan oon jireed ahaan u diyaarsanayn tartanka islamarkaana fagaxdii hore ama daqiiqadii ugu horreysaba tartanka ka hartay muuqaal xilligaasi baraha bulshada ku baahay ayaana aad loo hadalhayay taasi oo dhalisay fadeexad culus afartii julaay weerar ku bilaawda qaraxyo ayay al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka geedweyn oo ka tirsan gobolka gedo ee maamulka jubbaland dagaal culus ayaana halkaas ku dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda goobdoogayaal ayaa xilligaasi sheegay in dagaalka laysku isku adeegsay hubka culus islamarkaana khasaare kala duwan dhimasho dhaawaca labada dhinac soo kala gaaray war ka soo baxay laamaha maanka jubbaland ayaa waxay ku sheegay in al-shabaabkii weerarka soo qaaday khasaaro dhimasho dhaawac ay ku gaarsiiyeen islamarkaana ay dileen xubno badan oo kooxdaas ka tirsan shantii agosto hogaanka a c c khaatumo ayaa hogaamiye kumeel gaara waxay u doorteen cabdiqaadir axmed firdhiye kaas oo madaxweyne kumeel gaara loo doortay cabdiqaadir axmed firdhiye waxaa loo doortay hogaamiyaha cusub ee khaatumo state waxaana noqon doonaa hogaamiye kumeelgaara ah, ayaa layidhi xilligaas kadib markii codadkii ugu badnaa uu helay doorasho ka dhacday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shantii agosto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafduu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug madaxweynaha halkaas waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor madaxtooyada soomaaliya ayaa xilligaasi shaacisay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo caasimad kumeelgaar ah uu ka dhigan doono dhuuso mareeb islamarkaana uu ka hegi doono dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab halkaasun wuxuu ku sugnaa muddo ka badan laba bilood isagoona sidoo kala booqday furimaha hore dagaalka siddeedii agoosto howlgal duqayn ah oo dhanka xirka ah ayaa lala beegsaday xubno ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa magaalada mukayle oo hoostagta degmada bulabarde ee gobolka hiiraan war ka soo baxay xilligaas dowladda soomaaliya oo warbaahinta dowladda lagu baahiyey waxaa lagu sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab weerarka duqaynta lala beegsaday oo ku sugnaa garaash ku yaala degmada mukayle waxaa la sheegay in la burburiyey gawaari ay saarnaayeen walxaha qarxa kuwaas oo al-shabaab ay doonayeen in qaraxyadaasi ay ka geystaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dowladdu isla xilligaas waxay sheegtay in xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo ay horjoogayaal ka tirsan al-shabaab ay ku jiraan inay ku dishay xilligaasi magaalada mukayle sagaalkii agost maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun ku riday nin la sheegay inuu ku shaqaysanayay sixri iyo turuufo islamarkaana dumar badan uu kufsi kula kacay isagoona muuqaalo anshaxuma ka duubay sida ay maxkamaddu shaacisay ninkan oo lagu magacaabo abuukar maxamed xasan shooble ayay ciidamada booliiska soo qabteen kadib markii ay maxkamadda gobolka banaadir ay ku soo dacweeyeen qaar ka mid ah dadka dhibanayaasha ah ee uu dhibaatiyey ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalaha cali maxamuud ayaanaha ku dhawaaqay xukunka lagu riday abuukar maxamed xasan shooble waxaana maxkamadda ay ku xukuntay toban sano oo xabsi ah tobankii agosto degmada jallaaksi ee gobolka hiiraan waxaa ka dhacay qarax xooggan qaraxaas ayaa ka dhacay bartamaha degmada jallaaksi ku dhowaad saddex ruux ayaa qaraxaasi ku dhintay halkaa sideed kalena ay ku dhaawacmeen dadka qaraxaasi ku dhaawacmay xilligaasi waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha degmada jallaaksi ee gobolka hiiraan labayo tobankii agoosto ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay gacan ku-heynta magaalada rungod ee gobolka shabeelada dhexe iyo deegaanka hiloolgaab ciidamada dowladda ayaana xilligaasi sheegay in al-shabaab ay kala wareegeen labadaasi magaalo islamarkaanah dagaal culus ay ugu saareen waxaana halkaas ay sheegay in ay ka bilaabeen howlgallo ay amniga ay ku xaqiijinayaan koob iyo tobankii agoosto dagaal xoogan ayaa ka dhacay boorta gacan libaax iyo sidoo kale deegaanka go'da ee somalilan dagaalkaasi waxa u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo sidoo kale maleeshiya hubaysan taliyaha booliiska somalilan oo dagaalka kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sagaal askari oo ka tirsan somalilan ay ku dhinteen dagaalka halka toban iyo toddoba kalena ay ku dhaawacmeen maalin kadib madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo weerarkaasi ka hadlay ayaa ku tilmaamay inay nasiib darro tahay in maleeshiya hubaysan ay dilaan askar ka tirsan ciidamada somalilan saddex iyo tobankii agosto magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa kusoo dhacay madaafiic ay soo rideen ciidamada maamulka somalilan waxaana halkaas ah, ku dhintay ilaa afar qof sida dad goobjoogyaal ay sheegeen saddex qof ayaa ku dhimatay baqaar ku yaala magaaladaas laascaanood uu madfaca ku dhacay halka nin nabadoon oo caan ahaana uusna ku dhintay madfacaas ku dhacay goob uu joogay kaasoo lagu magacaabi jiray amiir jaamac digaale waxaana maamulka s c khaatimo ay si weyn ay ugu eedeeyeen ciidamada somalilan in madaafiicdaas ay soo tuureen dad shacaba lix iyo tobankii agosto ciidanka milatariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa al-shabaab ka saaray deegaano badan oo dhaca xadka gobolada galgaduud iyo sidoo kale hiiraan dagaal xooggan oo maalmo qaatay al-shabaab waxaa laga saaray deegaano dhaca xadka labada gobol duulooyinka laga saaray al-shabaab waxaa xilligaasi ka mid ahaa ceel gorof ceel boore iyo geedi koror oo dhaaxadka labada gobol ee hiiraan iyo galgaduud howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab oo xilligaasi ahaa mid baaxad leh ayaa kusii siqayay deegaano badan oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya toddobiyo tobankii agosto kooxo hubeysan ayaa lix dhalinyaro ah oo afar ka mid ah arday ay ahaayeen waxay ku direen duleedka magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari dalka kenya ardayda la dilay ayaa la sheegay inay kusii jeedeen xilligaas deegaano oo ka tirsan gobolka waqooyi bari dalkaasi kenya halkaas oo dabli hobaadsan ee dhexdu gashay dilka dhallinyaradaas loo ayaa la sheegay inuu la xiriiro aanooyin qabiil oo ka jira meelo ka mid ah dhulka waqooyi bari dalkaasi kenya siddeed iyo tobankii agosto dowladda soomaaliya waxay sheegtay howlgal ay ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose inay ku dishay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab in ka badan labaatan dagaalame iyo dowladda soomaaliya ay sheegtay inay ku dishay deegaanka cali fuuto oo qiyaastii soddon iyo shan kilomitir u jira magaalada kuntiwaarey ee gobolka shabeellada hoose sida war qoraala ah oo ka soo baxay warbaahinta xilligaasi lagu sheegay waxaa la sheegay in duqeyn lala beegsaday laba guri oo al-shabaab ay kaga dhuumaalasanayeen deegaankaasi guryahaas ayaa la sheegay in al-shabaab ay ku diyaarinayeen qaraxyo xoogan kuwaas oo ay damacsanaayeen inay ka geystaan deegaano kale oo ka tirsan gudaha dalka sagaal iyo tobankii agosto magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dagaal culus oo qaatay muddo ka badan labaiyo toban saacadood taas oo ka dhacay xaafadda kaabagoday degmada dharkelli ee gobolka banaadir waxauna u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo ciidamo ka amaar qaato janaraal sheegu axmed cali dagaalka oo dhacay xilli habeen ah ayaa waxaa uu markaasi socday saacado badan waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla sagaaliyo tobankii agosto afhayeenkii ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan doodashe oo shir jaraahid ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in lasoo afjaray dagaal saacdo badan qaatay oo ka dhacay xaafadda kaawagoday ee degmada dharkiinley dagaalkan oo u dhexeeyey ciidan uu watay sheegow axmed cali iyo sidoo kale ciidanka xasilinta muqdisho ayaa ka dhacay degmada dharkiinley saddex askari ayuu sheegay afhayeenka booliisku in dagaalkaasi ay ku dhinteen laba kamida ah waxay ahaayeen ciidankii sheegow halka mid kalena uu ahaa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan doodishe xilligaasi waxauu sheegay in maxkamada arrintan ku shaqada leh in si deg dega ah loo horgeyn doono jenaraal sheegow saddex iyo labaatankii agosto hanti dhowraha guud ee dowladda soomaaliya axmed ciise guutaale ayaa ku eedeeyey maamulka puntland inuu xaraashay qaar ka mid ah xeriyihii ciidamada xoog dalka soomaaliya ee gobolka mudug hantidhowraha uu warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in maamulka puntland uu labaatan milyan oo doolar ku gatay laba ka mid ah xeryahaas oo lagu kala magacaabo warshadii kabidda iyo xero siinaayo oo ku yaalla magaalada gaalkacyo wuxuu sheegay lacagta ka soo baxday labadaas xero in lagu daray mashruuca dhismaha degedda garacad sidoo kalena wuxuu hoosta ka xariiqay in dhaqaalaha lagu iibiyey labadaasi xero ay yihiin dhaqaale ay leedahay ummadda soomaaliyeed loona baahan yahay in lagu xisaabtamo isla saddex iyo labaatankii agoost oo askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa xaafadda carafaad ee degmada yakshiid waxauu ku dilay nin dhallinyaro ahaa oo mooto bajaajlaha askariga ka tirsan ciidamada dowladda ayaa allah u naxariistay waxa uu dilay xasan kaafi cali goobjoogayaal ku sugnaa goobta waxay xilligaasi warbaahinta u sheegeen in mootobajaajluhu uu ka jiiday askariga inuu hore sii qaado islamarkaana goobtaas askariga ka tirsan ciidamada dawladda uu ku toogtay xasan kaafi oo mootobajaajla ahaa hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa markiiba sheegay in gacan ku dhiglahaasi gacanta lagu soo dhigay shan iyo labaatankii agost dagaal xoogan ayaa wuxa uu ka dhacay magaalada laascanood ee gobolka sool wuxuu u dhexiyey ciidamada s e c khaatuma iyo kuwa maamulka somalilan ciidamada s e c ayaana sheegay in ay la wareegeen saldhigii ugu muhiimsanaa ay ciidamada ah maamulka somalilan ay ku lahayn duleedka magaalada laascanood sidoo kale xoogga s e c khaatuma ayaa soo bandhigay saddex ragga oo ay sheegeen inay ahaayeen ciidamada somalilan balse dagaalka ay ku qabsadeen saldhigga ayaa ahaa kii ugu weynaa ciidamada somaliland ay ku lahayeen laas caanood waxayna sidoo kale soo bandhigeen maxaabiid fara badan oo dagaalkaas ay ku qabteen isla shan iyo labaatankii agosto ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa si rasmi ah waxay ula wareegeen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxiidiin oo xilligaasi warbaahinta la hadlay waxa uu xaqiijiyey qabashada ceelbuur oo uu sheegay inay ka dhigan tahay in degmo muhim ah lagala wareegay kooxda al-shabaab halkaasoo ay ka talinaysay in ka badan shan iyo toban sano taliyaha ciidanka xoogga dalka xilligaas wuxuu warbaahinta u sheegay in howlgalku uu sii socon doono isla markaana ciidamada dowladdu ay adkeyn doonaan amniga ceelbuur lix iyo labaatankii agosto magaalada dhuusamareeb waxaa ka furmay shir u dhexeeya madaxda dowladda soomaaliya iyo madaxda maamul goboleeda waxaa shirkaas looga hadlayay arrimaha ku saabsan xaaladaha guud ee dalka dhamaystirka howlgallada dib u xoreynta iyo xasilinta deegaanada laga saaray al-shabaab iyo gaarsiinta adeegyada aasaasiga ee bulshada lix iyo labaatankii agosto deegaanka cows weyne ee gobolka galgaduud oo qiyaastii laba iyo toban kilomitir u jirta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay xili aroornimaa ah, dagaal xooggan u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidamada milatariga soomaaliya ee cows weyne ku sugnaa xilli aroornimoah ayaa kooxda al-shabaab weerar ay u adeegsatay gawaari ay ka soo buuxiso walxaha qarxa ay ku qaaday coos weyne dagaal toos ah oo saacado badan qaati ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo al-shabaabkii weerarka soo qaaday dagaalkaas waxaa ku baxay saraakiil iyo askar badan oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo sidoo kale xubno badan oo ka tirsan al-shabaab dagaalkaasi kadib waxaa dib uga soo gurtay ciidamada dowladda soomaaliya xilligaas oo ciidamada dowladda soomaaliya iyo guud ahaanba howlgalka ka dhanka al-shabaab ay la kulmeen cambaareyn iyo eedeyn xooggan oo ah khasaarihii ka dhashay weerarkii coosweyne kow iyo soddonka agoosto khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay guri dabaq ah oo soo dumay islamarkaana ku yaalla suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho guriga dabaqa ah oo soo dumay ayaa waxauu ka koobnaa sideed biyaana ah waxa uuna ku duulhabsaday guryo kale oo hoostiisa ku yaalay inta la xaqiijiyey gabar iyo hooyadeed ayaa ku dhintay dhismaha dabaqa ee soo dumay waxaana sidoo kale la soo badbaadiyey dad kale oo laga cabsi qabay inay dhintaan kuna hoos jireen dhismaha dabaqa ee soo dumay booliiska ayaa waxay xilligaasi sheegeen inay bilaabeen baaritaano ku aadaan waxa sababay inuu soo dumo dabaqa dhismaha isla markaana ay tallaabo ka qaadi doonaan isla soddon iyo koodii agost taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxiidiin oo ku sugnaa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay sababaha ciidamada dowladda soomaaliya ay u soo faaruujiyeen furimaha dagaal tan tanii wixii ka dambeeyey weerarkii cosweyne jenaraal ibraahim sheekh muxiidiin oo la hadlayay ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiin sare oo uu ka mid ahaa ra wasaare xamse oo xilligaasi booqasho ku joogay aadan yabaal waxa uu tariyey muxidiin oo soo hadal qaaday sababta ka dambeysay in ciidamada dowladda ay furimaha dagaalka ah ay soo faaruujiyaan taliyaha oo dib u gurashada ciidamada ka hadlayay ayaa sheegay in coos weyne iyo deegaana ka tirsan shabeelaha dhexe iyo galgaduudba ay ciidamada dowladdu sababo xeelad awgeed ay dib uga soo gurteen balse waxauu sheegay in si deg deg ah loogu noqon doono dhammaan deegaanadii lasoo faarijiyey halkaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa qaybtii shanaad barnaamijkii gaarka aan uga hadlaynay dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan si dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan qaybtaan qaybteedii xiginta ku kulmi doono sidaas nabadgelyo adig u mahadsanyihin wariyaasheena axmed diriir iyo sidoo kale cabdinaasir waxay noo soo jeedinayeen barnaamijkaas aan maalmahanba uga hadleyno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya dhacay qeybta shanaad ay dhegeysateen hadduu alla idmana qeybta lixaad ee barnaamijkaas maalinta beri ah ayaad maqli doontaan markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleed afar labaatanka saaca qurmooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhageysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya dhegaystayaal anigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister waayahay ister haddii aan ku bilaabno hadaleynta afar labaatanka saaca ee aadka loo hadalhayay waa arrimaha puntland iyo weliba arrimaha qaatuma hogaamiyaha kumeel gaarka ah ee s c qaatuma ayaa shir jara id ku qabtay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana uu ka hadlayay arrimaha soo kordhay ee ku aadan doorashooyinka maamul goboleedka puntland oo la jeenaya dhowaan in lagu qabto magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland cabdiqaadir axmed fardhiye oo ugu horeyntii bogaadiyay tallaabada ay shalay qaadeen ismada dhaqanka khaatuma ayaa shaaciyay inay ka baxeen guud ahaanba puntland hogaamiyaha ayaa eh, sii xoojiyey go-aankiisi wuxuuna soo saaray amar ku socda dhammaan dadka reer khaatuma isagoo ku dhawaaqay inaysan jiri doonin qof ee kasoo jeeda deegaankooda oo ka qeybgeli doona doorashada ka dhacaysa maamulka puntland eh, wuxuu yidhi hogaamiyaha kumeelgaarka ah ee khaatuma ma jiri doonto qof deegaanka khaatuma ah ee kasoo jeeda oo ka qayb qaadan doona doorashooyinka loo madalan yahay ee dowladda puntland sidoo kaleetana ma jiri doonto ayuu yidhi cid qaatuma ku mateli doonta ee golayaasha maamulka puntland ayuu sii raaciyay ninka la yihahdo fardhiye sidoo kaleeta wuxuu tilmaamay in go-aankan uu yahay mid ku yimid ee rabitaanka shacabka qaatuma ayna tahay in lagu ixtiraamo maadaama ay dhisteen maamul u gaar ah ayuu yidhi madaxweynaha ee ku-meelgaarka ah ee qaatuma wuxuu yidhi cid walba waxaan ugu baaqayaa inay ixtiraamaan go-aanka iyo rabitaanka shacabka ayuu mar kaleeto yidhi hogaamiyaha kumeelgaarka ah ee kaatuma wuxuu sidoo kaleeto ka hadlay xiriirka labada maamul wuxuuna sheegay in kaatuma iyo puntland uu ka dhexeeya xiriir qoto dheer iyo walaalnimo ayuu sii raacsiiyey marka dhawaan waxaa la filayaa magaalada garowe caasimadda maamulka puntland in doorasho ay ka dhacdo doorashadaasina eh, waxay noqon doontaa doorasho xildhibaanada ay soo dooran doonaan madaxweynaha soo socda musharaxiin badan ayaa jira waxaana uga cadcadaya mudasharaxa ama madaxweynaha haatan haya puntland saciid cabdulaahi deni dhanka kaleetana haddaynu eegnana hadaleynta kale jirta dhankii ciyaaraha xalay kulankii xiisaha badnaa liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal wuxuu ku dhamaaday barbaro hal gool iyo hal goola taasi oo ka dhigan in labaduba ay dhumiyeen laba dhibcood laba dhibcood ay dhumiyeen labadaba kooxba haddaba sanadkan horyaalka brmer leaga uu ka xiisa badan yahay sanadadii hore sanadkan ilaa ay afar kooxood ayaa ku tartamaya waana arsenal iyo liverpool oo hal dhibcood u dhexeeya sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta aston villa oo iyaguna waxa weeyaan hogaamiyaasha horyaalka bermeliga arsenal hal dhibcood ee eh, ka dambeeya sidoo kaleetana mancity iyagu hal kulan ayaa baaq u ahaan doonaa waxay doonaysaa in ay toddobaadkan ay badiyaan si iyaguna ay usoo dhawaadaan ama kusoo dhawaadaan hogaanka horyaalka bermeliga haddaba kulanka wuxuu ahaa kulan xiiso badan arsenal waxaynu ogeen in labada kun ay ugu dambeysay inay kusoo badiyaan garoonka liverpool ee ku ciyaarto ee lagu magacaabo anfield stadium markaynu eegnana xalina barbaray kusoo galan taasi oo ka dhigan in waqtiga uu noqon doono mid sii socda oo maadaama toban sana aysan ku badin kooxda ganars garoonka ee liverpool kulanka wuxuu ah kulan xiiso badan ee arsenal iyo liverpoolba way dadaaleen arsenal ayaa goolka kaga hormartay kooxda liverpool ee yiryaanka lagu magacaabo gabriel magalas oo u dhashay wadanka brazil ayaa gool koowaad dhaliyey kadibna ciyaryaanka mow saalax ayaa gool aad u qurux badan ka dhaliyay ninka lagu magacaabo tarant alexander arnold ayaa caawiyay taasi oo ka dhigan in ciyaryaanka lagu magacaabo tarant alexander arnold yahay ciyaryaanka eh, premier leaga asigoo difaac ah ugu caawinta badan isaga iyo waliba ciyaryaanka lagu magacaabo robinson oo liverpool ka ciyaara marka eh, sanadkan horyaalka premier leaga aadaed uu xiisi badan yahay hadalheynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markana ka qormooyinka cabdirashiid oo qormada ugu horeysa dhankeyga waxa ay tahay saddex shay way iga qosliyaan saddex shayna way iga ilmeysiiyaan kuwa iga qosliya qofka dunida rajeeya haddana geeridu doondoonayso qofka ilaawo rabbigiisa halka rabbigiisana uusan ilaawin isaga qofka ku qoslo dhawaaq dheer isagoo ogeyn inuu rabbigiisa farxad gelinayo inuu ka xanaajinayo kuwa iga ilmeysiiya ka go-itaanka nabigeena moxamed nabadgelye naxariisii korkiisa ahaatay iyo asxaabtiisa cabsida sakaraadka geerida istaagitaanka alle hortiisa iyadoo aanan ogeyn in naarta la ii jiidan doono ama jannada qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala salmaan ugu dambeyntiina qurmada ugu dambeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay sidatan tan waxaa leeyahay ixtiraam naftaada markaas ay dadka kale ku ixtiraami doonaan taasina waa macnaha nolosha ayaa leeyahay weligaa hailaawin wanaagyada lagu sameeyey balse iska ilow wanaagyada aad adigu dadka aad u samaysay dadka wanaagsan waxaa lagu gartaa waxa ay had iyo jeer arkaan wanaag iyada dadka kale ma bedeli karta mustaqbalkaaga waxaa leeyahay laakiin waxaad bedeli kartaa dhaqmadaada dhaqmadaada ayaa ku noqon karaya mid wanaagsan ha ogolaanin in daruufuhu ku beddelaan haddii markii hore aad fiicneyd wanaagaaga sii badayeelaya sidoo kaleetana marnaba ha ah ka walwalin dhibaatada ee waxaad ka warwartaa sidii aad xal u gaari lahayd ayuu qoraaga qurbadan kusoo gabagabeeyey maxamed abshe ka soo xeganay dhegeystayaal xubintiina waa nagii intaa waxaa dhegeysteen xubinta bandhig warbaahinta bulshada oo qeyb ka ahaa ogaal weli waxaa sii soconaya gumahadka ay ciidamada yuhuudda ay ka geysanayaan magaalada khaza iyadoona maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayso tirada dadka shacabka ee ku geeriyoonaya halkaasi waxaana haatan tiradu ay ka badan tahay labaatan kun oo ruux oo falastiiniyiin ah kuwaas oo dhintay tan iyo markii ay dagaalku uu bilowday toddobadii bishii oktoobar markaas oo kooxda xamaas ay weerar ku qaaday gudaha israael waxaa jirta in sidoo kale wararka ka imaanaya magaalada khaza ay sheegayaan in mid kamid a ah wariyaashii ka howlgelayay magaalada khaza ah, halkaasi lagu dilay wariyahan oo lagu magacaabi jiray axmed jamaal almadun ayaa waxaa la sheegay in uu ku geeriyooday gudaha magaalada khaza iyadoona ay sii kordhinayso dilkani tirada dhimashada wariyaasha magaalada khaza ku dhintay tan iyo horantii oktoobar markii uu dagaalku bilowday waxaana jirta in mas-uuliyiinta qaar ee warbaahinta khaza ay u sheegeen in haatan tirada wariyaasha ee lagu dilay khaza ay gaarayso boqol iyo kow ruux waxaana israa'iil ay si weyn uga soo horjeeda wariyaasha ku sugan khaza ee gudbinaya ama werinaya gumaadka ay u geysanayaan dadka shacabka ah waxaana jirta in haatan xaaladdu ay weli ay tahay mid iska sii adag maadaama dagaalku uu soconayo sidoo kalena ay labadii dhinacaba ay isku fahmi layihiin in heshiis kale oo axbajuujin ay galaan dhanka israel heshiiska diyaar ayay u tahay balse xamaas waxaay sheegaysaa dhankeeda inaysan heshiis kale oo xabajoojin aysala gelin israel tan inta ay dagaalka si rasmiya ah uga joojinayso waxaana israel ay qiratay in askar badan looga dilay magaalada khaza saacadihii ugu dambeeyey ayay sheegeen in askar badan looga dhaawacay oo tobaneeyo gaarayso magaalada khaza iyo sidoo kale tiro kale oo iyagana dhimasho ah balse markasta tirada ay sheegto dowladda tel aviv aada ayay ugu hooseysaa midda xaqiiqiga ah dhanka kalena mareykanka ayaa weli waxa uu sheegayaa inuu wado dadaalada uu ku doonayo inuu ku xakameeyo kooxda xuutiyiinta dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan biyaha badda cas halkaasi oo ay u diideen in ay maraan maraakiibta u socda dhanka israel iyagoo taageeraya kooxda xamaas maraykanku waxa uu sheegay inuu ku guuleystay inuu soo rido ilaa iyo afar diyaaradood oo daroon ah ama diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn kuwaas oo ay lahaayeen kooxda xuutiyiinta waxaana ay sheegeen in sidoo kale ay doonayaan in isbahaysiga ay ku dhawaaqeen dhowaantan ay ka howlgeliyaan biyaha badda cas si looga hortago dhaqdhaqaaqyada iyo weerarada ay kooxda xuutiyiintu halkaasi ay ka geystaan waxaana markabka mareykanka ee laabun la yiraahdo uu taangiye la sheegay inay ku guuleysteen inay soo ridaan diyaaradahaasi daroonka ah oo ay soo direen kooxda xamaas waa aan kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta gudaha waddankaasi yemen dhanka kale iiraan waxa ay sheegtay haddii xisbi xulafada maraykanku uu horboodayo ay ka howlgalaan biyaha baddacaas ay suuragal tahay in dhammaanba raqaaqyada halkaasi ay hakad ay galaan amaba ay xirmaan waxaana cabsi laga qabaa in halkaasi dagaal xoogan uu ka dhici karo maadaama kooxda xuutiyiinta ay taageerto iiraan sidoo kalena kooxdani ay diidan tahay in maraakiibta aadaya dhankaasi iyo isra-el ay biyahaasi ay adeegsadaan taas oo maciishada ku kordhisay sidoo kalena dhaqaalaha isra eh, aada u wiiqday go-aankaas ay qaateen kooxda xuutiyiinta weyaane Eh, dhanka dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo dhankeeda waxa ay sheegaysaa ama ay ku dhawaaqday doorasho wadankaasi ka dhacda doorashada madaxtinimo ee wadanka congo ayaa berihii ugu dambeeyeyba qalalaaso xoogani uu ka taagnaa iyadoona ay qorshaysnaayeen dibadbaxyo xoogan oo laga soo horjeedo dowladda balse haatan dowladdu waxa ay sheegaysaa in ay ku dhawaaqday doorasho waa doorasho madaxtinimo oo wadankaasi ka dhaceysa taas oo ay dhammaanba mucaaradka iyo muxaafidku ay ka qaybgeli karaan ilaa iyo shan xisbi ee musharaxiinta ka sharaxan ee mucaaradka ah ayaa waxa ay sheegeen in aysan ogolaan doonin in doorashada la musuq maasuqo amaba ay dowladdu ay dib ugu dhigto waxaana weli ay ka cabsi qabaan qaar ka mid ah musharaxiintu in ay eh, doorashadu ay noqon karto mid lagu shubto waqhti walbaba afartan iyo afar milyan oo waddankaani ku sugan ayaa waxa ay doonayaan in ay ka qayb waa afartan iyo afar milyan oo waddankaani ku sugan ayaa loo diiwaangeliyey inay codin karaan kuwaas oo doonaya in ay qayb ka noqdaan doorashada madaxtinimo ee waddankaasi si ay codkooda uga dhiibtaan una doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi ka talin doono madaxweynaha haatan ee felix tshiseketi waxa uu doonayaa inuu xukunka uu sii haysto waxa uuna rabaa in uu ka guuleysto xubnaha mucaaradka ee doorashada kula loolamaya iyagoona dowladaha reer galbeedka oo sheeda ka daawanaya ama sheeda kala socda doorashada wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ay sheegayaan in ay aada u xoogan tahay cabsidooda ku aadan in doorashada lagu shubto aysan si cadaalada ah u dhici karin balse si kastaba xaalku ahaadaba haatan dowladda eh, jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxa ay sheegaysaa in ay doorashada wadankaasi ay dhaceyso xubnaha mucaaradkana ay tahay inay isku soo diyaariyaan in doorashada ay ka qayb galaan weli ogaalo idaacadda kulmihe magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhegaysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalemaanay dalka xaaladiisa iyo dhismaha dowladnimadiisa difaac iyo dagaalkiiyo kuwii dhaqarradii alla allaylehe dulmi lama rabe waa ku diirsada war waxaa kaloo la yidhi shabaab iyo haddaan dayratada daqar la gaarsiinnin muqdishoiyo dadkaygii hadday nabad ku daanshoonin dibindaabyadii hore haddaan laga duruus qaadan wixii dhiig la daadiyey haddaan garasha noo doorin qarixii ka dusi jiray haddaan jidadka loo diidin militari diyaarsani hadduu daabad la hor joogsan duufaan iyo haddaan haram xadiran shaqada loo daynin danab iyo haddaan gorgor xartamay duurka kugu laynin haddaan shalay dadkaygii isna cadibu walaaloobin duulaankaad ku haysi hadday dani heshiisiinnin madaxweyne dooriyo hadduu waana kala daalin dowladiyo haddaan shacab runtii la isku duubnaanin daljir iyo naftiihure haddii aanu dacal joogin dabka ku macaweeyee nafluu goor habeen dumay wargorgoro waxaa kaloo la yidhi al-shabaab dibira weyn haddaan dilindilay weyno allayleh dagaal kuma jirno daacad weli maahin ardagaalka khawaariijta nabee daacad waa laga yahay koonfurta gobolka mudug meel jeexjeex iyo buurtay cagoos u dhexaysa daanya looga soo dhacayaa kobtayd iyo karintayda maaragta ka dhacday waxaana la sheegay inuu saldhig weyn al-shabaab u ahay hayse kuugu taalla beriga saldhig uma ahee war meel kaleo koonfurta xardheer agteeda oo baraag cali guduud la yidhaahda sidii duqayn loogu waday garkaygii weynaa iyo cimaamadaydii maaragtay ka dhacday hadda khawaariijtii hal jabay iyo hal jiis iyo hal dhintay mid la waayey noqdeen allaylahe daqarrada khawaariij ku dhacay waa ku diirsaday dhulka laga duqay oo cirkaa looga soo degay maxaan uga digtaa maantay waa daba habargo'oodii war dowlad baaynu leenahay eh. difaaca way ku filan tahay eh. la diyaari xooggii libaaxa loogu magacdaray war kalmaane war ma haysiine eh. haddaad arki jirteen qof ismiidaamiyo qof bamba tuura qof qarax isku soo xira gawaari qaraxii laga soo buuxiyey hadda waxaa yimid ismidaamin tooreey ah midacda warwarkaayaga dhex gelinine degmada mudan gaar ahaan nin al-shabaab ah ayaa toore ku weeraray askari ka tirsan ciidamada dowladda oo joogay bar kontaroora lagu baara gawaarida kadibna wuxuu maagay carar askartii goobtii joogtay ayaa ninkii khawaarijtaha toogtay hawshii miinada joogtay haddii ay midi gaartay arrin aad u mahad weeye ilaah war cadowgii wax ismoodee muslimiinta gumaada meel xun baa u dambaysa warnamyow meeliisan fiiriyasaanma fiirineena mindidad lagasari mundili korlahkagali maryaalka lagaadi aabbadii eh. hoob isin dheegdan eh. ilaahaynguma hadya nebeda koytay warmadayow isin ma erin jirino eh. war kalamaanay madaxweyne xasan shiikho khawaarijta ka hadlaya wuxuu yidhi waa jabeen waana laga adkaaday waddada u furan oo aan ugu baaqaynaa waa inay isdhiibaan hadday diidaanna ciidamadu baaqigooday soo qabqaban doonaan war axmedoo maantaba kugu koonfur galbeed isku soo dhiibeenn ma qudbadii madaxweyne ay dhegaysteen warnimankumayagaa kaa dhagayar hadda meeshiiuroon waa yaqaanaane aryaadhaha khudbada madaxweynuhu aaday u dheereed wuxuuna yidhi waxaa naga go'an inaan dhammaystirno dastuurka baarlamaankana waa ku kalsoonnahay sababtoo ah baarlamaanadii dalka soo maroo dhan waxay dhihi jireen dastuurka waxaa dhammaystiri doona baarlamaanka naga dambeeya annaguna ma rabno hadda inaan baarlamaanka soo socdaa dhammaystira dastuurka dhahanno waxyaabihii muhiimka ahayoo dhanna waa soo dhammaynaa hadda dastuurka kaliyahaa noo dhiman war madaxweyne waxaa intaa ku sii daray tahay shacabka yaan aragti khaldan laga gedin wax walbana dhinaca saxan baan ka qaadan doonaa war madaxweynuhu wuxuu intaas ku sii daray indhahaas waxa soomaaliya u yeelay waa looma dhamma kuna jiri kala shakiga ha layska daayo ummadda soomaaliyeed masiirkoodana qof iyo laba danle loo joojin maayo waar walla weynay madaxweynuhu ixtiraafkii somalilan marna ma soo hadal qaaday warkalamaanay war ma haysaane maamulka kumeelgaarka sii qaatumo anaqayla dhaanka anku qaadimayste ya bilaawena haye war aqoonsigii baraankiyo ahaa miyaa la yidhi war maamul goboleed buuxa miyay noqdeen khaatumo war tartankii ciyaaraha miyaa lagu soo daray warwarka iga magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa ka socda shir u dhexeeya isimada khaatumo waxaana la sheegayaa in isimadu arrimaha socda ku kala qaybsan yihiin madaxweyne firdhiyo hadlena wuxuu yidhi sc khaatumo maamul kale la hoosgeyn maayo kuna biiri mayso arrimaha hadda taagan horeyna waa u sheegnay haddana waa caddaynaynaa war ra hore cali khaliif galleer allah u naxariistay wuxuu hadda ka hor yidhi reer sc maamul kale oo dibadda uga soo duula rasuule uga baqi maayee iyaga dhexdoodaan iskaga baqaya wargarajaamac garaar cali oo isla arrinta s ka hadlay wuxuu yidhi eh. annagu buntland waxba ku darsan mayno eh. xildhibaanada toddobiyo tobanka ah oo la sheegaana marka hore annagu sooma xuli jirin eh. haddana wax aan ku darsanayna ma lahan doorashadaanna kama qaybgelayn waan idin dhaliilay idin dhaliilay dhegaysan weyde dhegaysan weyde dhan kalaad u socotaane dhegalay wax maqal warwaliba heeray hol eh. isdhegaysadu waaye eh. ilaan hata dhahanhayne eh. dhahanka dheelmadadoona war waxaa layidhi markay doorasho joogto dadku waa ku murmaayo dagaal wayska yimaad ilaan waa dabcigoodoo damac baa la wataaye war waxaa la yidhi shabaabkii iswaalwaali jira waabiyaa helaye dal xureeya goortuu wajahay waaye raaggo'aye ciidamada wanaagsani hadday guula ka wataane wadnaha dhegle baa la yidhi oo wallahiya war gorgoro waxaa la yidhi shabaabkii iswaalwaali jiray waabiyaa helaye wejigabax ayay kala kulmeen wiilashii muduge galgaduudna waxaa lagu hayaa howlgal waafiyehe hiiraanna waa hore ayaa hadda loo waraye laga waa shabeellada dhaxana oo walaahi ah. war haddayba saas tahay shabaabkii go'doon bay galeen gacalaane aryaadhaha muggi la yidhi shabaab godaday ku jiraan cid ugu gurmaysana male samiga cabdulla waxa uu yidhi ow qof jiraan jeenaanaan leehayn inay jilcayso waa jirta qof jiraan jeenaanaan leehayn inay jilcayso waa jirta cabdillo waxaa kaloo la yidhi yidhi wakaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka warkalamaane waxaan loo joognaa ku mashquusheene waxaan idiin haya xigmado la sheegay in laga soo xigtay saxaabigii jaliilka ah cali bin abi daalib wuxuuna yidhi baa la yidhi haddaad qof saarto mas-uuliyad aanu qaadi karin ku talagal inuu sababi doono dhibaato aanad mas-uuliyaddeeda u taaghayn daqiiqad aad ku samirta caradu waxay kaa baajisaa kun daqiiqo oo aad hadhow murug ku joog oogi lahayd ceebta maalqabeenka in badan ayaa la qariyaa waxaana uu hel u noqdaa beenaalayaal hadhow markay ku cadaato ka baxsada asturaadiisa ha ku farxin guuldarada nacabkaaga waayo ma ogid mustaqbalka maalmaha ku dambeeya ee nolosha dadka ha uga cabsan dhaawacaad adigu sababtiisa leedahay sababtoo ah qof aan lurkiisu haynin ka dabqan maayo xanuunkiisa ha ka xishoonin inaad wax yar bixiso maxaa yeelay inaad wax bixin weydo ayaa ceeb ah ama in laga xishooda mudan mudan tan u dambaydana wuxuu yidhi addoon ha u noqon qof khayrka ah adoo ilaahay xor kaa dhigay waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mida ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo saxweyde saxweyse awga adaa suuradaada loo saaray hibadee goormadsiuno dhan sagaley nabda saaxan weyde sahweyse awga adaa suuradaada loo saaray hibadee goormadsiuno dhan

waysad noqotaa sataxedu can tahay waxaa iga suaalaa sida diila joogtid waxa saarka kuu timid sara kacoo istaag nina keena soconin ku yidhi sababteedu waxay tahay saax iigu sheeg isaga layha qarinine dala socodko saylalibaaxiyo salmadhiga shabeelkiyo sarinkiyo ugaadhaan surimada ku kulanaa kamadala socodko saylalibaaxiyo salmadhiga sarinkiyo ugaadhaan surimada ku kulanaa kama daala socodko saylaah libaaxiyo salmadiga shabeelkiyo sareenkiyo ugaadhaan surimada ku kulana hadad soo bir ku irmaanta waan sumaysnahay alla waannu simannahay haddaad saaka ladan tahay sidii kuula maaniyo soobirku irmaan tahay annaan sumaysnahay alla waannu simannahay waxaan sugi markay salaantu baalayn marbaysad noqotaa see taxeedu wacan tahay salaantu baalayn marbaysad noqotaa see taxeedu wacan tahay sida diila joogtay waxsaarka kuu tume sara kacoo istaaga inakeena soconi ku yidhi sababteed waxay tahay saaxiigu sheeg sagalay ha qarinine intaan ku mooday anigoon saliyo bahar welisaani kuu baran saaxiibkaa daba dhacan sagaley siduu waalidkaa yahay suu intaan ku mooday anigoon saliyo bahar welisaani kuu baran saaxiibkaa ma daba dhacin sawir malaha nacastiye gurigaan sameeyo raaxadaan sugaynay subaxsoo kamaa tegin intaad saydhanabati samir malaha nacastiye samir malaha nacastiye

inanka samriyo waxaa iga su'aalaa sida diila joogtay waxa saarka kuu tumi sara kacoo istaag ina keena soconi ku yidhi sababteedu waxay tahay saaxiigu sheeg sagalay ha qarinine saaxiigu sheeg sagalay ha qarinine saaxiigu sheeg sagalay ha qarinine allah allah